taha fii fatxi cayni اlmasderi wa kasri cayni اdarfi ay kala mid taha ah, fii fatxi cayni اlmasderi masderka cayntiisa in la fatxiyay kala mid taha wa kasri cayni darfi darafka cayntiisana la kasriyo halkaasay kala mid taha iftax masderan wasiwahugsinay kala mid taha marka miaali marka waxaad tidhaa caasha waa noolaaday yaciishu waa noolaanaa macaashan noolaasho waa masderkii asluhu macyashun macyashun taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilaa saakin صaxiix kadibna maxaa layidhi taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana qulibat cilatu alifan fasaara macaasha noolaasho maciishan asluhu macyishun makaanu noolaasho iyo zamanu noolaasho asna sidii oo kale loo iclaaliyey waxaa laidhi taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilaa saakini صaxiix ma yish uu ahay moogta markaad xarakada naqlido yadi meeshayba kuu taallaa maciishu iska noqona marka macaash noolaashu maciish zamanu noolaashu markaa noolaashu waa iftax masdaran wa siwaahu gsir qaala waa raaxaysta waa istiraax yaqiilu waa raaxaysana maqaalan raaxaysi maqiilan zamanu raaxaysi makaanu raaxaysi asxaabuljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiilan meel lagu qayruushado ayagaa wanaag badan ah, ahlu naarka iyaga ka fiican ismu tafdiil laysa calaa baabihi wa ma ahan ahlu naarna meel fiican waa joogaan kuwaanaasa sii sita maaha oo ismu tafdiil mushaarako iyo ziyaado uu tusaale dhi jiri soo maaha kanu maaha ismu tafdiil laysa calaa baabihi ya ldha waaba meesha lagu miaaliyaba ismu tafdiil laysa calaa baabihi ah, asxaabu اljannati yowmaydin khayru mustaqaran ayagaa khayr badan meel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 waxaas iyaa ka hadla culuma kada carab ta hore waa kuwii horaa laga hadla oo jaahiliga ah kuwaasaa laga hadla marka carabta ha u celina culummada u celi wa minhum culummadii ka mid ahaaday man gabal lam yara aan arag almasdera masderka min daalika kaas xaggiisa xaalu ka ahday qiyaasan oo qiyaasoo kuma yimaado waa iska samaac watawaaqafa kuna joogsadoo ku xirnaaday oo watawaaqafa ku joogsaday bihi masderka cala samaaci ha samaac unbuu iskaga ekaysta sidii loo maqlaa loogu dhawaaqa ka soco wakasmi mafcuuli kayri di alaaati suuq suq ka bilow inta wowda qaadato kaaftaasuna waa ism ogow kasmi mafcuulin kaafta waa ism waa bimacnaa mil waa mafcuulu biigii suuq mila ay la mid tahay waxaa tiraa waa suuq dhalaali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 warkiis waa dhammaaday intaasana uga gudbayn waxa weeyaan haddaad rabto master miimi ah hayru hulaaثi ismafcuulka isla midi wax kale iyo wax weyn oo kale lagu daro lama arko waa intaas warku ah, warka dhan waa intaas haye haddaad rabto daraf mimiya ama darf makaan mimiya ama darfu zamaan mimiyana saad yeele ismafcuulki oo kayru hulaaثi hadda intaas daad fahamtay laqbada hal mar fiir carabkaan mariyo wasuq dhalaali kasmi mafcuuli ayri di alaaati mila waxay leedahay mila smi mafcuuli hayri di alaaati saddexda ficilka u saaxiibka kayrkiis ism mafcuulkiisii mid lamidho dhalaali ama asagiioo kale dhalaali haye halkaan ka dhalaaliyaa minhu kayru ulaai ficil kastoo ah ficil kastooo kayru ulaaia ka dhalaali macnaha laga rabo loo dhalaalina xuu yahay limaa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 adiga mayla joogto kitaabka markaa aqraya hadda ma ila kasra yaa ma ila min bilow ilaa dhammaad qof ila socdaan raba qof dhexda kitaabkiisu ka daloolo ma rabo oo dhowr cashar ka maqnaa maya maya maya abdiqaad ma ila kasra kasra waa maxay jazaaka allahu khayr haye masterkaasu maqiyaasa mase waa shaad halkaan ku soo marna facula oo ku shaadooday karatan baydkaan sharxayna markaan badrudiinku noo sheegay wamaa siwaa daka masmuucun waqad kaura ha labaatankii aheed afartii faculaad miaaladeeday ka mid aheed afarta miaal miaalka labaaday aheed afar miaal uu siiyey mogta facule wamaa siwaa daka masmuucun waayahay waa yahay dadaan waxa w wix lasoo maray meel ugu qornayn maskaxda ka mida ah.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 jaamidkaa uu saddex xaraf ahaa asalkiisu laakiin wax lagu siyaadiyey siyaadadaad ka jaray marka ulaaiyul asli mar hadduu ahaa ee wax lagu siyaadiyey siyaadaadka jare siyaadada awalka waa ka geli karta sida afca abeeso afca hamsadaas awalka uga jir soo maaha hamsada kaliya ka jar ardun mafcaatun arla abeeso badandhe waxaa dhici karta siyaadadu inay dhexda ka gasho qithaaun qithaaun waa shan xaraf soo maahan waxaad ka jartaa labada fa oo isku idqaaman mid ka mida iyo alifka waxaad soo reebataa qaafka iyo fa'da iyo hamsada qitha maxaa leeda ardun maqhaatun ardun maqhaatun maqhaatun ah.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 waxaad tidhahdaa dhul abeeso badan waay wa mufcilatun waa mubtade wa mufcilatun mufcilatun wa afcalat afcalat qadixtumila qad a ah, meeshaa nusqadeeda ka maqan qad qadixtumila waa la soo xambaaro canilcarabiya laga soo xambaaray canhum taas carabta u laabee wa mufcilatun mufcilatun wa afcalad afcalad qadixtumila waa la soo xambaaray canhum can ilcarabiyaa laga soo xambaaray fii da daliku qora halka nusadeedana waa iga qaldanta fii daa laga rabaa laam male laam male kaafna male fii daa laga rabaa fii da kan dhexdiisa daag halkaa lagu ishaaraa fi dalaalati calaa maa kaura fi lardi dhe fii da ay fi dalaalati tusid calaa maa shay laystuso kaura ku batay fi lardi loo soo xambaaro halkaa lagu ishaara fi dalaalati calaa maa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 leedahay aqfacat اlardu waa naga nidhi qisa iska jar labada food oo isku idqan mid ka mida iyo alifka ee waxaad soo rabtaa qaaf fa hamso haye waxaad tidhahdaa aqfacat اlardu haye aqfacat اlardu fahiya muqfiatun mufcilatun soo maaha waxaa leedahay adabat ilardu daban dabbun baal daba la yidhaah oo aan joogin waddankan soomaalida ayaa jira dab baa la yidhaahdaa dadka gobola waxay ku macneeyaan mase cagaley amase adeesa cagaley amase mase arinuug taasay ku magacaabaan isku magac maahan isku muuqaalna maaha bal maxaa laiskugu fasira bal yaabka middaan oo annaga dhulka yaga joogtojoogta waral ee carabiga la yidhahdo ama warar laba ra-ood wey warar ama waral ah, waral ka firiyo kutubta luqada inta soo sawiraan magaciina ku aqoray warar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 waxay dhahdaan ta'daasu shardi maaha hadda miaaladan sheegna taan iskaga dam afcala lagu keenahay shardi maaha in taa utaniis la socota haba shardi maaha laakiin taa utaniiska haddee miaalka moogtahay badanaa aan miaalaynaya mu'anaf ahaa saasay leeyihin culummadu waay wa mufcilatun mufcilatun wa afcalad afcalad qadixtumila waa la soo raro canu carabta waa laga soo raray fii dalika macnahaas ay fi dalaalati calaa maa kaura fi lardi tusid laystusaa waxaa dhulka ku badanaa loo soo raray oo loo isticmaalay taasna waa ka gudubna hayru hulaaiyi hulaai kayrkiis mumtanicun waa mid reebtoon min da min daa kanuu ka reebtoon yahay kan alwadci dejinta ah. waay mayla socotaa ridwan mayla socotaa wadaca wai wacigan muxuu masderka halkeen muxuu yahay haye qiyaas iyo shaad horta muxuu yahay ma masdera isim faacil muxuu yahay haye qiyaas iyo shaad faclun maqismda waa daca waa dhigaya dacu waa dhigaa hay wacun dhigid waaya hayru hulaaثiyi hulaaثi kayrkiis mumtanicun waa mid reebtoon midaankan xaggiisuu ka reebtoon yaha kan alwaci oo dhigidda ah qaabkan wax loo dhigayo waa ka mamnuuc waxaa laga dhisaa mafcala waa ulaai غayru ulaai sawaaء kaana rubaaciyan ow khumaasiyan ow sudaasiyan mamnuuc wey in laga dhisaa ma loogu talageli intaas wey intaas wuxuu yidhi warubamaa waxaa la arkaa jaaa inuu yimaado naadirun mid naadir ah minhu kayru ulaaiga uu ka yimaado naadirkaasoo qubila la aqbaray wa rubamaa waxaa la arkaa jaaa inuu yimaado naadiru naadir minhu naadir soomaaliga maxaan idhahnaa dhif shay aad u yah waa yaa shay dhif ah mid aad u yah waa naadir waa shay mar dhifa unbaa la arkaya soo maaha marka waxaad tidhaahdaa naadir inuu yimaado naadirkiyaabaa la iska fahma alxamdulilah shaygaas waa naadir soomaaliga waxaan is leeyahay waa carabi soomaali sidiisa loo isticmaalo saas maa khalaas intaasaan ugu filan waaya minhu kayru ulaaina uu ka yimaado naadirko qubila la aqbalay huwa naadirka waxaa dhici karta kayru ulaai in la arko laakiin waa naadir qiyaasna maaha maalan waxaa dhulka ku badan difda raxda midda biyaha baalkan ku dhex noolo ka dhex dhawaaqa maarata difda raxda ra horta waxaan hayn ma loo yaqaana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 naxwi qawlika tidhaahdo laakiin waxaa ka fiican inaad tidhahdo alaslu cadamu taqdiir asalku waa cadamu taqdiir kalaamka meesha yaa laysku filnaysi haddiiba laysku filnaysiin karo looma baahno markaasaad waxaa leedahay wasaqno waxay ku deeqtoonaaneen binaxwi kaiirati dafaadici waa dhul oo rah badan ilaa maakii maahna nadara naadiroobay min qowmin qowmkooda xaggiisa xaalow ka ahaaday hiya arladii muaclabatun waa mid dawaco badan wa mucaqrabatun waa mid dibqallooc badan ama haraan badan xakaawamaa labada waxaa sheegay sibawey imaam nuxaadaa sheegay oo yidhi carabaan dhex wareegayo waxaan arkay iyagoo le muaclaba mucaqraba ah, wallahu subxana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina mxamed